bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin baab اlcraabi icraabtii uu u baab yahay hada baab اlcraabi ama baab اlcraabi hada maxaluhu labada waa lasoo qadari karaa in mubtada lkhabri maxduuf laga dhigo hada baab اlcraab la yihaha ina baab licraabi hada mawduucuhu la yihaaho marka mubtada laga dhigo khabarkiisana uu maqan yahay marka icraab iyo binaa laba cagsi isku awqaay hadda wuxuu ka bilaabay icraab liannahu اlasl binaha waad ogaan doontaa alicraabu huwa taghyiiru awaakhir اlkalimi liاkhtilaafi اlcawaamil اdakhilati calayha lafda aw taqdiira saasuu musanifka uu ku tacriifiye alicraab waxaa la yihahdaa taghyiiru awaakhiri اlkelimi kelimayaasha awaakhirteeda ama aakhiriyaalkeeda oo isbedelo iskuna bedelo likhtilaafi اlcawaamili cawaamisha oo isbedesho oo iskhilaafto adaakhilati calayha iyadad gelaysay lafdan ay iska bedesho aw taqdiiran lafdan taghyiiru awaakhir اlkelimi lafdan la bedelo aw taqdiiran icraab sidaasuu ku tacriifiyey takyuur awaakhir ilkelimi kelimiyaasha awaakhirteeda oo la bedelo liikhtilaafi alcawaamili cawaamisha iskhilaafitaankeeda awgeed loo bedelo addaakhilati calayhaa kelimta gashay lafdan ay laga bedelo aw taqdiiran laga bedelo markaa fiiri haddii haddaa tiraahdi jaaa caliyun ra'aytu caliyan marartu bicaliyin cali waa kelimadii aakhirkeedii waay aakhirkii kelimadii cali way isbadashay mar waa la goday mar waa la kordhigay mar waa la hoos dhigay taqyiirka kaasaa loo jeeda marka kelimtii waxa weeyaan mufradu kelima waatay ahede kelimayaalka markii jumlada la dhiso midda ugu dambayso kelimadaas ugu dambaysa aakhirkeedu wax iska badasho oo la yidhaahdaa marna way godan tahay marna way kordhigan tahay marna way hoos dhigan tahay laakiin macnaheedii hadda daahir alcibaara waxay ku tusinaysaa takhyiiru awaakhiri ilkelim kelimtii awaakhirteedu isbedesho oo xarafkii ugu dambeeyey inuu isbedelayo ulajeedadan xarafka oo u dambeeya isbedelitaankiis looma jeeda eh xarafka dambe xarakada saarno isbedeshaa loo jeeda walidaalika yuqadiruhu shuraax takhyiiru awaakhiri alkelim kelimayaasha awaakhirtoodu axwaashooda wax iska badasha xarakada waay takhyiir haddaad tiraahdo xarakaat awaakhir alkelim kelimayaasha awaakhirteeda xarakada saaran oo wax iska badashaa icraab la yiraahda kaasaa yaa loo jeedaa marka kelimada icraabteeda aakhirkeeda haddaad hadda tirahdid yadribu caliyun lan yadriba caliyun ama lan adriba caliyan haddaad tirahda fiiri darabadii aakhirkeeda waa isbedelay calina wuu isbedelayaa marna waa gudmaan mar waa kordhigayaa marka isbedbedelkaasa waxaa la yihahdaa icraab laakiin isbedelkii waxaa la rabaa kelimadii oo sidoodii aan jumladii isbedelin hadday aakhirkeed hadda ma dhihi karti daraba caliyun daraba caliyan daraba caliyun taas raganimo waa icraab ma ah waxaa la rabaa aakhirka markay isbedelayso waxa isbedelka keena inay soo hormaraan fiiri marka waxaad leedahay jaaa caliyun hadda jaaadiya ah, waxay keentay caliyun inuu godnaado faacilnimo lagu godo raأaytu caliya aad tiri caliyan maanta waa kordhigma lannahu jaaadi waxaa bedelay caamilkii waa isbedelay markii hore godaalka jaaada keenaysa haddana raأaytu ficli faacilay noqotay mafcuulay keenaysa marartu bcaliyin aad tiriyey cali waa hoos dhigmay hadeertaan caamilkii raأaytu waa isbedelay marartu isu bedelay marka lاkhtilaafi اcawaamil cawaamil waxaa ficilka iyo xuruufta alatii tacmalu mathala xuruufta camal falayso ama jaazimada ama naasibada wax badan baa jira oo imaan doono marka waxaa la rabaa isbedelkan waxaa keeni lahaa in meesha ay ka muuqdaan oo caamilka waxa weeyaan midka godaalka keenayo haddaa tiraha inna muxamada rasuulu اllahi haddaa tiraha muxamada hadda waa kordhigmay rasuuluna waa gudmay kaana muxamadu rasuula allahi haddaa tiraadane cagsigay noqotay isbedelkaas waxaa keenay kaana iyo ina oo isbedelay marka waxaa la rabaa isbedelka aakhir kalimaad ku imaanayo inay keento cawaamisha horo oo ayadana isbedesho laakiin hal caamil ma keeni karo isbedbedel keligiis oo maala hadda ma dhihi karaysa kaana muxamadun qaaiman kaana muxamada qaaimun kaana muxamadu qaaimun isbedbedelkii oo yimid kaanana ay sideeda keligeed ku tahay lagaama yeelay waxaa la rabaa likhtilaafi alcawaamili shaqaalayaasha inay isbedelaan adaakhilati calayha kelimaadkan isbedela kuwa soo galay inay isbedelaan inay xarakadiin isbedelkeeda ay keenayso saasaa la rabaa lafdan ay isku bedelaan jaaa caliyun raaytu caliyan intii waa labadiiba waa isbedeleen waa isbedel la taabo karo muuqdo waa la qoraya waay aw taqdiiran isimkii ayba ka muuqanayn waxaa tiri jaaa muusa raaytu muusa marartu bimuusa fiiri muusa aakhirkeed hadda alifaa ku wada taagan saddexdii xaal caamilkii hore wuu isbedelay isimkana sidiisuu ku baaqi yahay markaasaa lagu leeyahay sax waa isimkan aakhirkiisa si muuqat wax isigama bedeline si wax ku qadaran oo isu bedelo markaad leedahay jaaa muusa markaad leedahay waxay lamid tahay jaaa caliyun damadii cali saarneeda muusa alifkeeda ku qadaran markaad leedahay ra-aytu adoo ra-aytu yiro fatxadii cali saarneed nasbadii yaa muusadii alifkaasdana ku qadaran markaad marartu bimuusa aad leedahay marartu bicaliyin hoos dhigii caliyan saarnaaye baa muusadi ku qadaran sidaasaad leedahay markaan waa muqadar waay marka kaasaa la yihahda likhtilaafi alcawaamil اdakhilati calayha lafdan inay wax ka badasho aw taqdiiran ay ka badasho waad niyeysanaysaa marna jaaa muusa baa yimid oo waa faacil damaa ku qadaran ma raأaytu muusa baan arkay mafcuul bou noqdo fatxa ku qadaran mar martu bimuusa aa tiri kasraa ku qadaran marka waxay lamid tahay midii ay ka muuqatay lamid tahay aliftan ubaadiidaysa xarakada inay ka muuqato taqdiiran saas waay ayib markaasuu ku yiri wa aqsaamuhu arbacatun aqsaamuhu icraabti wuxuu u qeybsamaa arbacatun waxaa la yihahdaa afartan weeyaan rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun intaas weyaan usuul icraab afartaas waa yacni in isimka uu godan yahay wa nasbun inuu kordhigan yahay wa khafdun inuu hoos dhigan yahay wa jasmun inuu ficilka reeban yahay afartaasa waxaa la yidhaahdaa usuul icraab ayagaa la faahfaahinaa falil asmaai min dalika asmaadii waxay leedahay alrafcu eh, wاlnasb wاlkhafdu isim kasta wuxuu aqbali karaa godaal iyo kordhig iyo hoosdhig walaa jasma fiihaa asmaadii reebtiinku ma jiro isima reebtoo mahe laakiin markii waqaf ay tahay oo in allaha kaana caliiman xakiimaa hadda fiiri xakiimaa alifkaas waa layska reebaa waqaf waa laakiin caliiman xakiiman waay marka isim kasta saddex xaala waa in laga heli karaa inuu godan yahay jaaa caliyun inuu kordhigan yahay raأaytu caliya inuu hoos dhigan yahay marartu bcaliyin khaalidin wixii dhan waa lamid hal magac haddii lagu miithaaliyo waxa kale ugu miithaal qaado walaa jasma fiihaa asmaada reebtiin ma jiro haddaad aragtid isim reebanne waxaa weeyaan waqaf lee waaye marartu bizayd zaydin ayadoo ahayd marartu bizayda aada leedahay walilafcaali min dalika afcaashina waxay kuwaas ku leedahay afcaashi min dalika afartaas waxay ka leedahay alrafcu yadribu wاnnasbu lan yadriba wاljasmu lam yadrib walaa khafda fiiha idana hoos dhig ma jiro intaas inaad maanta ogaatidaa la rabaa isim kasta saddex xaala ayuu soo marayaa inuu godan yahay inuu kordhigan yahay inuu hoos marka ficilkana jasmow la gaar noqday isimkana hoos dhigow la gaar noqday labana waa wadaagsadaan oo rafcadi iyo iyo nasbadi waa ka haddaad tiraa hadirtaan lan yadriba caliyun axmada haddaad tiraahd fiiri ficilkii yadriba waa kordhigmay axmadana isim kale waa kordhig labadooda kordhig waa wada galay haddaad tiraa yadribu muxamadun haddaad tirahdana ficilkii oo godan oo yadribu ah iyo muxamadun oo godan labadii waa wada galay laakiin markii hoos dhig tahay isimkaa ku gaare markii ay ay reebtiin tahayna ficilkaa ku gaar ah intaas waxaa weeyaan waa waa buddhig waaye buddhig bimacnaa buddhig waxaa weeyaan tamhiid oo waxaa lagu imaanaya afartaana lagu faahfaafinaya afartan wa aqsaamu arbacatun la yiriyaa lagu faahfaahinayaa eh, hadda bal fiirso baabu macrifati calaamaati اlicraab calaamaat اlicraab oo la barto yuu baab u yahay afartaas oo icraab waa aaniriyey afartaas shaqaalay leedahay ama calaamaad ayada meesha inay joogto lagu garan karo yay leedahay tiibaa maanta lagaaga hadlaya waxaa la yidhaahdaa baabkan macrifatu calaamaat alicraab ninkii barto naxwo nin bartay ka dhig hadduu baabkan ku dhaco waxa kale waxa weeyaan abwaabta kale waa kulligeed wax la taaban karo oo maxsuusa oo haddii lagu sharxa aan kugu adkaanaynin ilaa calaamaadkan yaa waxay u baahan in madaxa aada looga shaqaysiiyo fiiri marka wuxuu ku yiri lirafci arbacu calaamaatin aqsaamuhu arbacatun ma dhihino rafcun ma hormarin rafcigaa lagaaga bilaabay inay isimkan marfuuc yahay afar calaama midkooda lagu ogaanaya intaas hay kugu adkaanin lirafci arbacu calaamaatin godaalkii koobaad oo aqsaamu icraab ugu horeeyey inuu isimka marfuuc yahay waxaa lagu ogaan karaa afar calaamo addamatu godaal isim kastoo godan marfuuc bidama yaa la leeyahay ama marfuuc wa calaamatu rafcihi addama marfuuc waa isimkaas inuu marfuuc yahayna waxaa ku tusinaya godaalkan addamatu walwaawu asna waxa weeyaan marka qaarkeed waxaa ku tusina isimki inuu marfuuc yahay waaw wاlalifu iyo wnuunu afartaas calaamo maalin kasta aad aragtid ma aha laakiin fii bacdi mawaadiic meel kastoy damo joogto calaamay rafca u tahay meel kastoy waaw ay joogto ayadana calaamay waxay u tahay rafcadii laakiin alifka marna way u noqotaa marna meel kale wax calaamo ugu noqota nuun oo amhilatu lkhamsa ku jiro asna calaamo buu u yahay afartan midkood haddaad aragtid isimkii inuu marfuuc yahaad ogaanaysaa markaasuu ku yiri fa ama adamatu damadii fatakuunu calaamatan calaama bay noqona oo lagu garta calaama aqoonsi waay astaan waay calaama haddee lagu yihahdo waa astaan astaan ninka markii la tilmaamaya nin cad oo dheer oo keyta keyta marka isimkii marfuuc calaamaada lagu tusinaya astaantiisa fatakuunu calaamata lirafci bay u noqonaysaa fi arbacati mawaadic fi ismi mufrad fi ismi lmufradi isimkii mufradka ahay markii in la godo la rabo damaa lagu godaa oo tusinaysa inuu isimkaas marfuuc yahay iyo wa jamci iyo wa jamci lmuanathi muanathkii jamciisii asaalimi ee nabadgalay iyo walficli mudaarici ficilkii oo mudaaric ahay aladii ficilka mudaaricoo lam yatasil ousan la xariirsanin biaakhirihi ficilka mudaaric aakhirkiisa shayun ou la xariirsanin shay ousan la xariirsanin ficil mudaaric oo yadribu yasmacu yaqtulu haddii laakiin yasmacuuna yaqtuluuna ama yasmacaani ama yaqtulaani la yidhaah aakhirkii waxbaa kale ah, kaas laga hadli maayo marka isim mufrad ah iyo jamcu taksiir iyo jamcu lmuanath saalim iyo ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay afartaas markii in la godo la rabo damaa lagu godayaa damadina calaamo waxay u noqonaysaa inuu isimkaas marfuuc yahay marka laba shayba waa noogala baahan yahay marka koobaad isimka mufradkaah inaan tacriifino oo horta sie mufrad iyo jamcu tagsiir iyo jamcu muana saalim seen ku garana horta waa in xad laysiiya marka haddana in miithaal lagu keena miithaalkiina lagu icraaba intaasaan isu kaa darayna marka fiiri isim mufrad waxaa la yidhaahdaa maa laysa muthanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihimaa walaa min alasmaai alkhamsa tacriifkaas qoro maa laysa muthanan waxaan laba ku tusinaynin walaa majmuucan jamacna aan ku tusinaynin walaa mulxaqan bihimaa tahniyada iyo jamaca kuwa la haleeshiina aan midna kamid ahayn kuwa la heshiya waa imaan doonaan walaa min alasmaai alkhamsa asmaau lkhamsa oo abuuka iyo akhuuka iyo xamuukana aan ahayn waa un sidii xarafkii ku tacriifino wixii calaamaadkii isimkii iyo ficilka aqbali waa kasoo hara waxaan yidhi kanna waxa weeyaan wixii asmaadaas aan ku tusinin wixii kasoo haray waa isim mufrad ah hadda haddaad tira cali khaalid beyt jamal xajar eh, maxaan ku iraahdaa samaa ard kombyuutar kursi daawila yad cayn ra'si badni kuli mufradaad waay wixii hal shay ku tusaa la yihahda maa dala haddaad tiraa mufradin bgayri ziyaadatin fi aakhirihi hadaa tira xataa ninka mubtadia laa bas marka fiiri hadda intaan magaca oo mufradka marka lagu leeyahay hadda khaalid iyo cali iyo cuhmaan ismaaciil muxameda la miithaaliya isimka mufradka bani aadana yeeshan karo xayawaanaadkaas magacyaal ay leeyihiin jamaadaadka magacay leeyihiin maka magac waa madiina magac waa muqdisho magac waa jowhar magac mufrad awaay haddaa tiraahdo sakantu madiinata jowhar jowhar haddaa tirahdo mufrad waay waa inaad garataa ayb ardun samaaun xajarun yadun caynun kulli waxaa weyaan waa mufrad wixii mufrad ah, markii in la goda la rabo waxaa lagu godayaa dama mithaalki tacriifkin maxaan ihi maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaaءi اlkhamsa mithaalkii waxaa weeyaan u qaado jaaa caliyun jaaa ficlu maadin mabniyu calى اlfatxi caliyun faacil marfuucu calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi intaa ina ogaataa la rabaa marka fiiri cali marfuucan iri ma daliil calى anahu marfuuc liwujuudi damati fi aakhirihi intaas keliya waa jaaa ficlu maadin mabniyu calى اlfatxi caliyu faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi addamatu daahira fi aakhirihi waa mufradkii marka waaan mufradka tacriifkiisina waan ku siinay maxaan ku iraahdaa mithaalkiina waa lagu siiyey waana lagu icraabay ism mufrad maanta waxaa la rabaa inaad ka marka cali haddaad garatay <laughs> dadaa jira waa ninaa la yidhi eh, asigoo jaaa zaydun oo weligiis craabi jiray markaasaa layihi yaa fulan acrib jaaa camrun ciraab camraa yimid markaasuu hi wallahi ma acrif markaasaa layihi camrun faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahir markaasuu hi low kaana zayd lacaraftu zayd hadduu ahaan lahay meesha aad zayd ii sheegi lahayd waan garan lahay ninkaas weligiis ma gudbaa la yidhaahdaa haddii cali lagugu miithaaliyey jaaa cuhmaan jaaa caliyun maxaan ku iraahdaa jaaa ismaaciil kuli isku wada icraab waay kulka ismata faacilu marfuucu calaamatu rafci daman daahir fi aakhiri bas inaad kulligeeda fahmi kartaa la raba hadaad rabto jaaa xajarun mithaalka looma shardi macnahan inuu saxiix yahay inamaa huwa juziyun yudkaru liidaaxi alqaacida la yihahda mithaalkaasaa la yihahda marka xajar iyo cali iyo muxamed iyo kuli isku wada icraab waa kulligood haadaa xajarun hadaa tirahda iyo haadaa caliyun isku icraab waay ra xajaran hadaa tirahda iyo ra caliyan isku icraab waay hal shay haddii lagu mithaaliyo wixii la hal ah inaad garatadaa la rabaa isim mufrad marka waan ka baxnay tacriifkiisi iyo mithaalkiisi jamcu taksiir jamcii la jijibiyey jamcu taksiir waxaa la yidhaahdaa maa dala calى akthara min ithnayni aw ithnatayni maca tagayurin fi suurati mufradihi waa la iska qortaa wix ilaahay kaa fahamsiiyena waad fahmay waxa kalena kitaabka kaloo kusoo mara kan saddexaad kan afaraad maa dala calى akthara min ithnayni aw ithnatayni maca tagayurin fi suurati mufradihi wixii ku tusiyo laba dumar wax ka badan ama laba rag wax ka badan wax ka badan marka saddex waay saddex iyo wax ka badan marka waa inuu ku tusiyo in isbedel uu ku yimaado maca tagayurin fii suurati mufradihi waxaa la rabaa jamcu tagsiirkii iyo mufradki isbedel inuu dhexdooda yaalo isbedelka mathalan fiiriya wuxuu noqon karaa shaqal waxaa tiri haadaa asadun hal libaax waaye haddaa tira haadihi usdun libaaxyaal waaye fiiri siinti kordhigiisi markuu reebtiin isu bedelay jamcu ku tusiye usud usdun waa libaaxyaal usud usuudna waa la dhihi karaa idana laakiin usdun waa jamac maxaa ku dhacay markaan usdun libaaxyaal waxay ku tusisay laba wax ka badan haye isbedel baa mufrad ku yimid oo siintii asadka kordhigneed waa la reebay marka taas waxaa la yidhahda tagayur oo shaqalki ah ayb tagayur baa ku dhici karo oo ziyaado ah sinwun iyo sinwaan sinwun laan sinwaan laamanyaalo fiiri waxaa weya dheeraadaa ku yimiday sinwun mufradkii ahay waaw iyo alif iyo waaw waaw iyo iyo eh, ma alif iyo nuuna gadaal lagaga daray jamacna waa ku tusisay jamac mudakar saalimkii yuusan kaaga darsamin oon sheegi doono taas ziyaado waa jamciya dheeraadi mufradkiyaa laga batay ama waxaa ku dhacay dheeraad iyo isbedel shaqalkii rajul iyo rijaal fiiri haddaan rajul ra kor dhigneed markii la jamci la raba ri ay noqotay waa lahoos dhigay rijaal alif aan jirinne waa lagu soo daray marka isbedelka saas inuu ahaadaa la rabaa isbedelka suwarkiisa adiga muhim ma aha mufradka iyo jamca isbedel inuu ku yimaadaa la rabaa maa dala calى akara min اثnayn aw اثnatayni maca tagayuri fi suurati mfradi jamcu tagsiir marka dumarna waa ka imaan kara oo maala waxaad dhihi kartaa hadihi اfawaaim faaima jamcu tagsiir fawaaim aad dhihi karta hindun oo muanath ah hunuud aada leedahay oo jamac waxaad ka dhigaysaa jamcu hindin naagaas ku imaan kara dumar ku imaan kara wuxuu ka imaan karaa jamcu tagsiirka rijaal oo ragii oo rajul rijaal aad leedahay rajul rijaal yuu ka imaan karaa marka almuhim laba dumar iyo laba eh, rag wax ka badan wixii ku tusiya isbedelna mufradkiisa uu ku jiro jamcu tagsiira layihahda jamcu tagsiirkaas haddii la rabo in macnaha eh, maxaan ku irahdaa la godo damaa lagu godayaa oo ku tusinaysa isimkaas inuu marfuuc yahay waxaad leedahay daraba arijaalu oo kale daraba arijaalu ama qaama arijaalu fiiri qaama qacada dahaba jaaa kulligood isku wada icraab waa qaama arijaalu qaama ficlun maadin mabniyun cala alfatxi arijaalu faacilu marfuucu wacalaamatu rafci damat daahira fi aakhirih intaas unbaa lagaa rabaa marka fiiri hadeertaan jaa iyo qaamo iyo samica iyo akala iyo dahaba iyo mashaa kulli isku wada craab waa arijaalu iyo caliyuna isku craab waaye kanna waa mufrad kana waa jamcu tagsiir macnihi un bay ku kala duwan yihin icraab ahaan mid kastaba marfuucu calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi sidaasaad leedahay hadda mithaal faacil in baan kugu mithaalnahay isimka marfuuca mubtadau noqon karaa khabaruu noqon karaa eh, isimkaanuu noqon karaa wuu ku imaanaya laakiin midkaa in ku fahamta larabaa jamcu tagsiirkaasaa la yihahda wa jamci lmuanathi saalim jamcu lmuanathi saalim markii in la goda la rabo asna waxaa lagu waxaa lagu godaa damaa lagu godaa jamcu lmuanathi dumarki jamciisi asaalimi waxaa jamcu muanath saalim loo yiri jamcu saalim waxaa la yihahdaa laba cilaamo maa jumica bialifin wa taa-in masiidatayni maa jumica bialifin wa in masiidatayni waxa waxa jamacnimadiisa sabab uu u noqdo alif iyo ta dheeraad isimka lagu daro hadday jamac ku tusiso isimkaas jamcu muanath saalim baa la yihahdaa saalim waxaa loogu daray mufradkiisa wax lagama taaban fiir hindunay ahayd jamac ka dhig hindaatun a lagu leeyahay alif iyo ta un baad aakhir ka darta adoon mufradka taabanin sidaasaa lagu leeyahay saasaa lagu leeyahay qaaimatun yay ahayd qaaimaatun aada leedahay isimkii oo muanathka ahay alif iyo ta ah faatima faatimaatun muslima muslimaatun mumina muminaatn tadan oo gaabka anaga nihahd carabiga ta marbuuta la yidhahda ta'daas waxaa weeyaan isimka awal ka mid maaha loo keenay in mufradka mudakarka iyo muanathka lagu kala saaro keli ah markaasaa waxaa lagu leeyahay muslimaat markii in la jamciya la raba tadaas horta waa la goynaa gaabka waa la goynaa alif iyo ta dheeraadaa la keenaa muslimaat ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmuminiina wاlmuminaati wاlqaanitiina wاlqaanitaati wahaakada marka waxa weeyaan waxa sabab ay u noqdeen inuu jamc ku tusiyo alif iyo ta dheeraad hadii gadaa lagaga daro jamcu muanath saalim aa layihahda muanathkii jamcoodii mufradkiisana uu nabad galay oon waxba laga bedelin hindun alif iyo ta ku dar hindaatun saas waay icraab haddii lagu yihahdo jaaءat اlhindaatu jaaءa ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wa taaw calaamaة taأniith alhindaatu faacilu marfuucu wa calaamatu rafci dama daahira bas alhindaatu iyo caliyun iyo arijaalu isku craabay noqdeen jamcu muanath saalim maxaan ku tacriifinay maa jumica bialifin wataa-in masiidatayni ay maa kaana sababuhu aw sababu dalaalati cala jamci bialifin wataa-in saasaa la yihahda haddaad rabtid waxaad dhihi kartaa maa dala calaa akhara min ithnatayni aw ithnayni bisiyaadati alifin wataa-in intaasna waa dhihi kartaa liannahu jamcu muanah saalim shardi ma ah mufradkiisa muanath inuu ahaado mudakar waa noqon karaa haddii alxa طalxa usaama hadda haddii jamci lagu yidhaahdo طalxaat aada leedahay liannahu jamcigan wain kaana is mudakar ba ha lahaado laakiin taa u taaniiho marbuuda maadaama ay ku jirto markii in la jamciya la rabo alif iyo ta a lagu dara macnihuu dakarna ka yahay lafdi ahaana muanaha loola dhaqmaya marka jamcu muanath saalim shardi ma aha mufradkiisa inuu mudakar muanath inuu yahay shardi maa sidii jamc mudakar saalim loo shardi doono ayib marka taas waxaan fahamnay jamcu taksiir waa fahmnay wاlficli اmudaarici wa fi lficli اmudaarici ficilkii mudaaric asigana waxaa lagu godaa damo laakiin maxaa shardiga aladii lam yatasil biaakhiri shay shay in aakhirkiisa uusan la xiriirsanin oo amhilatu lkhamsa uusan kaa noqonin a في ah fiiri يسمع يضرب yasmacu yadribu yakulu yaqra'u yabkii yadcuu intaasoo dhan waxa فعل ficil mudaaric ficil mudaaric awalkana naasib iyo jaasim kama gelin aakhirkana alif ama waaw ama ya lama xiriirsanin markaad leedahay hadaa tirahda yakulu khaalidun hadaa tirahda yakulu ficlu mudaaricu marfuucu wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirih ah, marka yakulu waa kaasa inuu ficilkan godan yahay damada kor saaran ee daliil u ah yadribu yakulu yasmacu eh, yabki ficilka mudaaric markii haddii uu uu saxiixu laakhir yahayna damadii way ka muuqanay hadduu muctal yahay sida yadcuu yarmi yakhsha saddexdaas xaraf ficilkii ugu dambeeya muctal aakhira la yihahda hadday alif ugu dambey sida yakhsha ama waaw ugu dambey sida yadcuu ama e, e, ama ugu dambeysa sida yarmi waxaa leeya ficil muctal a ah waay laakiin wuxuu la mid yahay icraabti yakulu yadribu la craab yahay gaayatu maa fi lmri yadribu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi akhiri ma lahayno damadii hadda waa yadribu way ka muuqataa tanna waxaad leedahay damatun muqadaratu cala akhirihi bas damadii ka muuqa lahayd waawdii oo reeban iyo aliftii oo reeban dama kama muuqan karto alifta waaba mutacadhir marka haddii lagu yihahdo yakhshaa icraab ficlu mudaaricun marfuuc wa calaamatu rafcihi dama saasaad leh muqadara manaca min duhuuriha tacaduru liannahu alif iyo dama meel kuma kulmi karaan waa mustaxiil waay mutacadir macnaha waxaan suuragal ahayn waay marka yakhshaa iyo yasmacu isku icraab waa tanna way ka muuqataa tanna way ku qadaran tahay yakhshaa ficlu mudaaricun wa calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى اlalifi manaca min duhuuriha atacaduru yadcuune sidaas oo kale iyarmi yadcuu iyarmi mid kasta marfuucu calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى اlwaawi aw calى اlyaai manaca min duhuuriha hiqalu waaw iyo haday tahay icraabti waa lagu qadara laakiin tacadur ma aha waa culus culays leh liannahu waa ka muuqan kartaa waawdi iyo damadii waa kulmi karaan yadcuwu waa la dhihi karaa waxa loo gooy damadii culayska cararkeed unbaa loo gooyay mutacadir sidii alifti ma ah yadcuu yadcuwu ay ahayd yarmi yarmiyu way ka muuqan kartaa laakiin waxaa loo gooyey damadii iyadoo joogto xugum ahaan lafdi ahaan waxaa loo gooy culayskii ay carabka ku tahay bes iqal waa saas marka afartaas korka xifdi isim mufrad a maxaa lagu godaa caqligaadana waasic ka dhig isim mufrad markii lagu yihahdo cali iyo maxamed ha ku ekaynin waxa weeyaan haddaa tiraa saqطa alxajaru min min aلsaطxi saqطa ficil maadi mabniyu calى fatxi alxajaru faacilu marfuucu calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirih saqطa ali jaaa caliyun iyo saqطa alxajaru waa isku mid marka mfradka macnihiisa markii lagu yiraahdo xayawaanaadkaas magacyaala leeyihin wada mfradkoodi craabtoodiyaa la siina ayib hadda fiiri nabiga hashiisii maalinkii markii xudaybiye loosoo markii uu nabiga cumro u yimid xudaybiye markay maraysa waatay hashi fariisatay khalaأat اlqaswaau macnaha way caajistay baa layihi fiiri khalaأat اqaswaau qaswaaءu faacil marfuucu calaamatu rafci dama daahira fi aakhirih caliyin saad u caraabaysay lamid tahay marka ninka ardayga waxaa rabaa an yuwasica madaarikahu wa an yulxiqa almithla bimithlihi shay kasta waxay isu egyihiin in la raacsiiyo laakiin maanta haddaad caligi khaalidi zayd aad joogtid oo markii magacii mufrad kalood aqoonin aniga ma aqaani aad tiraahdeed waa dhib badan tahay ayib intaas waxa weeyaan afartii calaamo oo rafcadii koobaad ay lahayd mid ka mid aan soo dhaafnay lirafci arbacu calaamaatin adamatu dama imisaa lagu goda haddii lagu yihahdo inaad kor ka haysaa rabaa ism mufrad jamcu tagsiir jamcu nahan fic mudaaric ladii lam yasil biaakhiri shay walam yadkhul calaa awalihi shay sidaas oo kale wa ayib wa ama alwaawu fatakuunu calaamata lirafci fii mowdicayni fi jamci اlmudakari saalimi wa fi اlasmaaءi اlkhamsati fiiri wa ama alwaawu waawdi fatakunu calaamatan bay noqotaa astaan lirafci bay astaan u noqotaa fii mowdicayni laba mowdic meeshii damada afar mowdac ay astaan u aheed in rafca isimkan ay haysato yaa waxaa lagu leeyahy waawgina laba mowduc buu astaan u yahay isimki inuu marfuuc yahay jamcu lmudakari saalim jamcu lmudakar mufradkii mudakarka ahay markii in la jamciyo la rabo waxaa lagu godaa waaw waawdaasna waxay tusinay isimka inuu marfuuc yahay asmaau lkhamsa un kuu sheegi doonane markii in la godaayo la rabo waaw baa lagu godaaya waawgaasna waxuu calaamo u yahay isimkan inuu marfuuc yahay intaas u faham jamcu lmudakari saalim horta aad fahamtide waxa waay mudakar marka lagu leeyahay waa isim mufrada oo haddana labku tusinayo ayib isim mufrada oo labku tusinaya markii in la jamciyo la rabo eh, waxa weeyaan waaw iyo nun ba aakhirka lagaga darayaa ama ya iyo nun ba aakhirka lagaga daraya fiiri hadda muxamadun yaa lagu leeyahay muxuu yahay waa mufrad mudakar ah jamciisa muxuu noqonaa muxamaduuna waxaa mudakar loo yiri liana mufradahu mudakar waa muanath lagama jamci karo faatimuuna lama dhahayo zaynabunana lama dhahayo jamcu mudakar waxa weeyaan waa inuu mufradkiisii horota lab ku tusiyaa kow saalim waa inuu noqdaahoo mufradka aan waxba laga bedelno sida jamcu tasiir loo galo kale aan loola gelin ee la dhaafaa waxaad leedahay muxamadun asoo ahay waaw inuun aakhir ka dar markii ay godan tahay waay markii nasbisan tahayna muxamadiina ala dhihi doonaa iyo hoos dhigaba marka jamcu mudakari salim waxa weeyaan tacriifkiisa waxaan kuu keeni doonaa markii mansuubaadka aan marayn hadda maanta afar saddex baan ku tacriifiyay isim mufrada iyo jamcu taksiir iyo jamcu muanath salim jamcu mudakr saalim tacriifkiisa hanoo dambe laakiin waxaa la rabaa jamcu mudakari saalim laba shardi inaad aad u fahamtid in laga keeno mufrad caaqil ah oo mudakar ah mufrad mudakar oo caaqil ah iyo sifo oo mudakar caaqil leeyahy labadaas unbaa jamcu mudakar saalim mufradkiisa noqon kara marka fiiriya hadda muxamed khalid ali waa mufrad oo mudakar ah nin caaqil ahaana iskale marka khaaliduuna muxamaduuna caliyuuna a laleeyahay liannahu mufradkii oo laga keenay waa mufrad mudakar oo caaqil ah ama sifa ou nin mudakar oo caaqil ou leeyahay sifadii waxa waaye waa mu'min waa caabid waa caalim waa kariim waxa waye caalimuuna caabiduuna qaanituuna maxaan ku irahdaa saadiquuna khaashicuuna mufradkaas khaashi khaashicuuna khaashica laga keenay khaashi nin khushuuca sifo waay laakiin sifada maxaa iska leh mufrad mudakar khaashica ma oo dumar lagama keenin marka imaa sifa limudakar oo caaqil iyo inuu leeyahay iyo inuu mufrad mudakar caaqil oo jaamid ah labadaas midkood in laga keenaa la raba walidaalika tahniyada fiiri hadda rajul waa la tahniyeyn karaa rajulaani laakiin lama jamci karo jamc mudakar saalim rajuluuna lama dhahay maxaan rajuluuna loo lahayn liannahu rajulkan ma aha mufrad limudakarin caaqilin oo macrifo calam e ma aha inuu noqdo mufrad calam ah oo licaaqil calam ma aha waa nakiro sifa ma aho rajul ism iska jaamid ah waay marka mufrad calam ah oo licaaqilin ama sifa licaaqil inay ahaato walidaalika fiiri xajar waa la tahniin karaa xajaraani beyt oo guri ah beytaani yad oo gacana ah, yadaani rasun rasaani laakiin jamcu dikr lagama keeni kara kuwaas rasuuna iyo yaduuna iyo rajuluuna iyo beytuuna ma jirto lianna waxaa la rabaa mufrad calam ah iyo sifa licalam inay ka bilaabato mufradkooda inuu ahaado jamcu mudakar saalim labadaas shardi si fiican u xifid walidaalika tahniyada kulu shay tahniya waa laga keeni karaa dufri oo cidia dufraani aad leedahay cayn oo ilaa caynaani laakiin jamc lagama keeni ka caynuuna lama maqlaysid leesh liannu cayn mufrad calamna ma aha sifa limudakarin calamna ma aha labadiiba waa ka maqan tahay marka wa jamcu mudakari saalim wuxuu ka dhismaya inaad fahamtaa labaa laga keeni karo tacriifkiisa dibaan kugu dhigaya oo maa dala calaa akthara min ithnayni biziyaadatin fii aakhirihi taas waxaawaa fi xaalati nasbi aan kugu sheegi doonaa miithaalkiisii markaan fiiriyaa qad aflaxa almuminuuna qad aflaxa almu'minuuna haddii lagu yidhaahdo hadda mumin maxay tahay waa sifa limudakarin caaqilin ay u tahay qad xarfu taxqiiq aflaxa ficil maadi mabniyun cala alfatxi aflaxa jaa isku craab waay maanta aniga aflaxa waxaan wax igu cusub waa hadhihin macnihii aflaxa waa guulaysta macnaha ka fiiri waxaa la yihahdaa fahmu lmacnaa juzءu min alcraab aflaxa waa guulay samica waa maqlay dahaba waa tegay akala waa cun wixii ficil maadi kutusina dho isku baab waay aflaxa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi almuminuuna faacil marfuuc haye isimkii marfuuca tiri maxaa i tusinaya inuu marfuuc yahay wa calaamatu rafcihi lwaawu niyaabatan can idama wax kastoo la godaya waxay ahayd in lagu godo damo isimkii dama aqbali waayo damadii baa luga lasii baxay fiiriya ah, damadii ayada calaama bay ahayd ama astaan oo isimkan marfuuc ku tusinaysa markaasay damadii waxay leedahay isim kastoo in la godo la rabo anigoo dama in laygu goda waayo haddii meeshii aan geli waayane shaqaalaan u dirsanaa oo waawdi ay ka mid tahay saas u fahm kaana min xaqi kulli marfuucin an yurfaca bidama faإida lam yataأta dalika faإna اdamata satuniibu gayraha can nafsiha markaasaa lagu leeyahay isimkan faacil maadaama uu yahay sidii isimkii mfradka ah oo jaaa caliyun dama loogu goday bay ahayd almuminuun dama in loogu godo damadii way imaan waysay marka waaw bay meesha u dirsatay marka waxaa lagu leeyahay almuminuuna faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi اlwaawu niyaabatan can اdama markaasaa lagu leeyay limaada liannahu jamcu mudakr saalim jamcu mudakari saalim caadadiisa waxa waaye dama ma imaan kartee waaw buu qaadanayaa laakiin waawdia waxay leedahay aniga waxaan shaqaalo u ahay damadii marka almuminuuna faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi اlwaawu niyaabatan can dama limaada liannahu jamcu mudakr saalim لأنa جمع irsاaل يurفc bاwaaw la bالdmة و ama اwaaw faتkun calaamaة للرفع في mوdعayn في جمع المkr الsاalم waa kaas لmaada جمع لأnhu ydل عlى أkثر miن اثنaين لmaada sاalم لأnhu lm يغyر min mفradhi شhay nuuntan oo muؤminuuna ku jirto intay ka timid markaasaa lagu leeyahy almuminuuna nuunteeda wanuunu ciwadu can tanwiini fi lismi mufradi simka fiiri hadda muminun a mufradkiisa ahay qad aflaxa muminun ayadoo saas ahayd yaa la jamciyey isimka tanwiinu aakhirka ka watay markii waawdi nuunti lagu xeray tanwiinti nuunti saakinadeeda waa dhacday isimka xoogaa fudayda ku dhacay nin luka go-an yahay camalay noqotay in la kaba awgeeda nuuntaas loo keenay craabti shaqa kuma laha wanuunu ciwadun can الtanwiini fi اsmi اmufradi muminun mufradkii ku jira markii la jamci muminuun yay noqotay bedelkeeda waxaan rajaynaya inaad arintaas si fiican u fahamtid marka maanta haddaad muminuun fahamtay wixii waaw iyo nuun u dambeeya oona isim ah jamac ficil ma ahaya dad badan oo mubtadi markuu yahay yadribuuna iyo iyo waxaa isku yuminuuna iyo muminuuna dad badanaa isaga darsamaysa mumin waa isim yuminna waa ficil fiiri marka mumin nin ilaahay rumey yuminu ficil mudaaric waa rumayn doonaa waay kana amhilat lkhamsa waa yuminuuna tana almuminuuna dil yirahda isim waay oo jamc marka jamcu lmudakari saalim markii in la godo la rabo waxaa waxaa dabada lagaga darayaa nuun oo isimkii naqsigii ku dhaco tanwiinta laga goy loogu badel qaadanayo intaas kali a way wa ama alwaawu fatakuunu calaamatan lirafci tusaalay rafcada u noqotaa fii mowdicayni fii mowdicayn axaduhumaa jamcu mudakari saalim saas lee waay mid waa jamcu mudakar saalim almu'minuuna alqaa'imuuna alzayduuna alcaliyuuna sidaasoo kale noqonaysa kow iyo wa fi lasmaai alkhamsa asmaada shanta ah oo hadda lagu akhrin doono markii in la goda la rabo waaw baa lagu godayaa wa hiya abuuka wa akhuuka wa xamuuka wa fuuka wa duu maalin shantaa magac waay shanta magac tacriif ma laha shayga markii cadadkiisa uu kooban yahay tacriif looma sameey markii daabit iyo tacriif u badan yahay shay baahsan oon la koobi karin tacriifaa lagu koobaya markii wax tirsama ayin kow laba saddexna tacriif uma baahno asmaau lkhamsa tacriif uma baahno waaba shantan soo socoto waxaa lagu leeyahy abuuka aabbaha iyo wa akhuuka walaalka waxamuuka sodogaadi wafuuka afkaadi waduumaalin intaas yaa la yidhaahdaa asmaau lkhamsa asmaau lkhamsa markii in la godo la rabo waaw baa lagu goda laakiin markii la kordhiga waa baab kale isim kasta saddex inuu qaato waa inuu godnaadana waa la rabaa marna waa kordhigmi karaa marna waa hoos dhigmi karaa laakiin hadda markii aan godaalka marayna asmaau lkhamsa turfacu bilwaawi saasaad leedahay u fiirso jaaa akhuuka ayaa lagu yiri ama qara'a xamuuka isku mid leh hal miihaal hadii lagu siiya wax kale waad u ciraaban kartaa jaaa akhuuka isimkaas waa mufrad hadda fiiri akhuuka waa mufrad laakiin haddii shuruudi laga helo waxa weeyaan asmaa khamsou noqonaya jaaa akhuuka jaaa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi akhuu faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabata can اdama liannahu min asma min alasmaaءi اlkhamsa bas asmaau lkhamsa markii in la godo la rabo dama ma imaan kartay shaqaalaheediio waaw ayaa bedelka noqonayo akhuuka faacilu marfuucu wa calaamatu rafcihi lwaawu niyaabata can اdama liannahu min alasmaaءi اlkhamsa akhuu mudaaf wlkaafu mudaaf ilayhi intaas meel kale inoogu imaa doonta jaa akhuuka haddaad icraabtid abuuka xamuuka fuuka duu maalin waa isla mid jaaa duu maalin haddii lagu yihahdo jaaa ficil maadi duu faacil marfuucu calaamatu rafcihi lwaawu niyaabatan can dami min asmaa alkhamsi isku ciraab waay ayib jaaa duu maalin kaas weeyaan marka waxaa lagu leeyahay asmaa lkhamsa shuruuday leedahay shuruudoodan hadda kuu meerinayaa lianna weligaa dambo haddaad alfiyat ibni maalik haddii baxr buxuur aada gaartid ayadaas maba isbedelaysa shantan magacna waa tahay shuruudanna waa tahay an takuuna mufradatan mukabaratan mudaafatan wa an takuuna idaafatuha ligayri ya ilmutakalim wa an yakuuna alfamu khaaliya min almiim wa an yudaafa duu ila smi jinsin daahirin shantaas lixdaas shardi ay u baahan yihiin waxaa lagu leeyahay an takuuna hadihi اlasmaa mufrada inay mufrad ahaata laakiin haddii la tahniya ama la jamciyo icraabtan hadda ka hadlayna kuma jirto asmaau اlkhamsa hadda abuuka haddii abawaani la yidhaahdo jaa abawaaka haddii la yihahdo noqonaysaa ama abuuna hadii lila jamcu dikrsaalim marka qaarkeed waa la jamciyaaye icraabtii jamcu dikrsaalima qada marka asmaau lkamsa icraabteeda la icraabay inay mufrad ahaato oonan la taniyeynin ama la jamcinin haddii la taniya la jamciyo icraabta taniyada iyo jamcay qaadan doonaan an takuuna mufradatan shardiga kaas wa an takuuna mukabaratan in isimka la weyniyo taskhiir inaan la gelin mukabar cagsigiisa taskhiir waa haddii la yidhaahdo tasiirka waa noo imaan doonaa fii kutubin ukhraa waxa weyaan isimka marka in la taskiirya rabo awalkiisana waa la godaa thaanigiisana waa la kordhigaa yana xarafka thalithka loogaga daraya mathala abuuka oo kale jaaa ubayuka hadii layidhah aabayarowgaadi nooc min ataxqiir waay ubayuka aabayarowgaadaa yimid hadii la yidhaahdo oo la taskiiriyo isimkii mfradka craabti raab jaa ubayu ubayu faacil marfuuc calaamatu rafada madaahira ala leeyahay oo jaa caliyun ou la craab noqona haddii asmaadan tasiir la geliyo oo ubayuka ukhayuka xumayuka haddii la yidhaahdo waxaa weyaan asmaa khamsi way ka baxayaan isim mfrad ay ku laabanayaan an takuuna mfradatan mukabaratan wa an takuuna mudaafatan hadda fiiri akuuka kaafkaas ay wadataa xamuuka fuuka in wax loo idaafeeyo ama akhuu zaydin akhuu hindin in la idaafeeyo wax ka dambe lagu xira unbaa la raba haddaan wax lagu xiran la gooyo oo jaa'a abun raaytu aytu aban marartu biabin la yiraahdo oo waxa dambe laga jaro isim mufrad u iska noqonaa asmaa lkhamsa waa ka baxayaan in la idaafeeyay ku noqon karaan asmaa lkhamsa haddii mfrad laga dhigo jaa abun raأaytu aban marartu babin la yiraahdo waxay noqonaysaa sim oo mfrad ee craabtiisa sidii caliyu caliyan caliyan aan u lahayn an takuna mfradata mukabarata mudaafata w an takuna idaafatuha ligayri ya mutakalim ina ya mutakalim loo idaafayn oo layihahda akhuu hindin akhuu caliyin akuuka akhuuhu eh, in la yihaahdo laakiin haddii akhi la yidhaahdo oo yaa lmutakalim loo idaafe abi akhi xami haddii la yidhaahdo oo ya la geliyo isim mufrad ahay noqonayaan ayagana isim mufrad ah, icraabtii la craabi lahaa awalba mufrad waa yihiin haddaba mufrad waa yihiine laakiin icraabtii isimkii mufradka ahay haddaad tiraahda jaaa abi ra-aytu abi marartu biabi fiiri waaw maba imaanaysabo waxay noqon doontaa waxaa la icraabayaa isim mufrad oo yaa ulmutakalim loo idaafeey icraabtii oo daahirka aheed yaa lagu qadaraya oo jaaa abi hadii lida abi faacil marfuucu calaamatu rafci dama muqadara calaa maa qabla yaai lmutakalimi liajli manaca min duuriha xarakat lmunaasaba wax la yidhahda imaan doonto hadda rabo inaan kugu mashquuliyo raaytu abi maratu babi sm mfrad craabtiisa raab aayat ma fi amri waa lagu qadaraya an takuuna mfradatan mukabaratan mudaafatan wa an takuuna idaafatuha ligayriha ilmutakalim afartaas shardi way ka wada masiman yihiin shanta magac ayib waxaa shardi ah fuuka markuu asmaa khamsa kamid yahay fuuka af waay laba luqa buu leeyahay in fuuka la yihahdo in famuka la yihahdo haddii miim la keeno waxa weyaan asmaa khamsa kami noqon ism mufradaho caadi icraabtiisa alcraaba ah. waxaa leey haadaa famuka nadartu ilaa famika ra-aytu famaka marka fam waxaa la icraaba isimkii mufradka ahay haadaa famuka aad famu khabaru lmubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira haddaad tiraahdid raaytu famaka raaytu ficil faacil fma mafcuul bihi mansuub calaa fatxa daahira bas hadiiba bedel waaw hadii miim la keeno asmaa khamsa waa ka baxa ism mufrad ou galaya kaas fuubay ku gaar tahay duu maalin waxaa iyadana u gaar ah in ismi jinsi oo caam e loo idaafey fiiri hadda duuka ma banaano duuhu lama dhahayo laakiin waxaa weeyaan dulcilmi dulmaali duljaahi Eh, fadli asmaadaas oo jinsigaoo caamka ah in loo idaafeeya duudaa la rabaa markii asmaa ulkhamsi ka noqonay hadaan loo idaafaynin maba noqon kartabo oo kaafadda fiiri musanifki intii hore wuxuu lahay wuxuu ku yiri abuuka akhuuka xamuuka fuuka ma dhihin duuka ma dhihin wuxuu ugu waacday waxa weeyaan shardiga gooni ee walaadaha waxaa weeyaan ismi jinsi oo caam ah oo nakira ah in loo idaafeeyaa la rabaa ama macrifo ism jinsi oo asha gasha macrifo weyn oo faa'iideyn mayso dulcilmi dulfadli wax saas aa laleeyahay in allaha laduu fadlin cala alcaalamiin duu fadlin fiiri duu waa ka calaa kuli xaal asmaau lkhamsa sidaasay noqona hadde waxaa laga yaabaa waxyaalo qaarkood inay xifdigooda kugu adkaadaan ama fahmigooda laakiin isku day inaad horta aada u xifdisid an takuuna mufradata waan takuuna mukabarata waan takuuna mudaafata waan takuuna idaafatuha ligayriha almutakalim waan yakuuna fuu khaaliya min almiim waan yudaafa duu ila smi jinsin daahirin bas intaas keli a lagaa raba korka xifdi macnihii aan kugu fasirina garo mithaalka laakiin muhima jaaa akhuuka maanta taasaan joogna ra-aytu akhaaka waa kuu imaan doonta markii asmaau lkhamsa iyo jamcu mudakar saalim waxay walaal ku yihiin fii xaalat rafci nasbada hadday tagaan waa kala tegayaan oo jamcu mudakar saalim ya baa lagu nasbi doonaa asmaa khamsana alif baa lagu nasbin waa kala tegayaan laakiin rafcada marka la joogo yaa mid kasta waaw lagu godaya intaasay walaal ku yihiin marka tacriifkii miithaalkii icraabtii intaasaan isku kaa kulmiye aad u tarkiizi hadaad baabkan soo dhadhoweysid abdaabta kale waad ku durdurinaysaa biidn اllahi tacaala salى اllahu waslama calى nabiyina muxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin